Thank you. kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka ogaalo xilligan oo kale idaacadda kulmiye aad ka dhegaysataan markale kulanti wacan wanaagsan waa maalinimo axadda taariikhdu waxay ku beegan tahay labaiyo tobanka bisha nofembar sanadka qodobada barnaamijka aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid noqon doona dad badan oo la soo warinayo inay ku geeriyoodeen cisbitaalka ugu weyn ee khaza oo weli koronto la ay ka jirto xilli qaramada midoobey ay sheegayso in israa'iil ay waddo beegsiga goobaha caafimaadka madaxda wadamada islaamka ee ku shirsan sacuudiga oo isku raacay in israa'iil aysan wax qiila u haysan duulaanka khaza madaxweynaha soomaaliya ayaa ka mid ah madaxda halkaasi ka hadashay taageeradan u muujiyey walaalaha falastiin qodobada kale aad barnaamij ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona fatahaado hor leh oo ku dhuftay deegaana hoostaga gobolka jubbada hoose ciidamada dowladda oo dhaqdhaqaaqya ciidan ka wada deegaana hoosta gobol galgaduud ee maamulka galmudug iyo ra-isul wasaaraha u k oo cambaareeyey rabshado ka dhacay london qodobadaasi wix kale nugu soo kordho ayaa barnaamijka ku dhegaysan doontaan xubnihii joogtadaha ah ee kaalmihii sugaanta ayaana ka marneen barnaamijka waxaa soo saara halkan idinkala soo codsiinayo anigoo ah cabdulaahi maxamed faradar waxaa farsameynaya cabdiraxmaan kiisi mar kale kusoo dhawaada ogaal baridhexe intuu dego dirta kuma afaysteen waa boqol yuhuudiye rag baa biirinayo barka uu fiiraaye barqa lagu magaarin israa'iil ma boodeen bari dhexe intuu dego dirta kuma afaysteen waa boqol yuhuudiye rag baa biirinayo baarka uu fiiraaye barqa lagu magaari badda kuma ciyaareen barbaarada amalaayeen haddaan muruuqa buuxiyo isticmaar ku baal jirin bayda u garaacay badda kuma ciyaareen barbaarada malaayen haddaan muruuqa buuxiyo isticmaar ku baal jiriinon baydow garacayn waa bahal guumaystuhu kala bay lahdaada jeceelow markuu baadka kula helo kaa boga qaniyada burka ku dhexgelaye waa bahal guumaystuhu kala baasanaantiyo bayladaada jeceelo markuu baadka kula helo kaa boga qaniyada burda ku dhexgelaye bushimaha dushoodii oo been weye nabaduye baruu daqiiqdiyo buntuq weeye duniduye bushimaha dushoodiyo been weeye nabaduye baruu daqiiqdiyo buntuq weeye duniduye afrikaay isbuurow isasoo bahaysto ninka baalu lehdana basar waxuugu sheegu ku ballamaadaga afrikaay isbuurow isasoo bahaysto ninka baalu leexdana basar waxuugu sheego ku ballamaadaga nabad kuma bariisteen baydkii ilaahiyo farxadii rasuulki waxaan loo bannayniyo bakti kuma dhex karin israa'iil ma boobeen carabu ma bariireen nabad kuma bariisteen baydkii ilaahiyo farxadii rasuulkii waxaan loo bannayniyo baqti kuma dhex kari kaara kuma burburiyeen bili kuma ciyaareen haddaan muruuqa buuxiyo isticmaar ku baal jiriinon bayda u garaacayn isticmaalku jirinon baydaw garaacay waa baal guumaystu kala bahsanaantiyo baylahdaada jeceelo markuu baadka kula helo ka foga qaniyada qurka ku dhexgelaye waa bahal guumaystuhu kala baahsanaantiyo baylahdaada jeceelow markuu baadka kula helo kaa boga qaniyada burka ku dhexgelaye bushimaha dushoodii oo been weeye nabaduye

afrikay e isbuurow isasoo bahaysto ninka baalu lehdana basar waxuugu sheegu ku ballamaadaga afrikaay isbuurow isasoo bahaysto ninka baalu leexdana basar waxuugu sheego ku ballamaadaga anintaasi ku dhaafna heystaas waxay daafuru tahay barnaamijka ogaal warniyow waan yaabanahaye adduunkan cadaalad iyo damiir maka dhammaaday oniyow maxaa aragtay dadka reer falastiin ee dalkoodii la haysto ee dibaabaadka iyo dayaradaha lagu garaacayo ee haddana layska daawanaya maxay tahay yaa goorma cadaalad u dambaysa ayagaa gardarnaaba la sii saaxib saaxiib israa'iil waa gardarro garab og waa runa dunidii muslimka maxaa ku dhacay goormaa la kala dilo dunida islaamka oo carabtiina maxaa ku dhacay carabu ciidan kale ma lahayn carabkiina waa laga gooyey maray noqotoba dadka dhulkoodii la haysto ee dhagaxa tuuraaya ee dabaabaadka iyo diyaaradaha lagu garaacaayo way guulaysan doonaan markale kulanti wacan wanaagsan qaybaha hore ee barnaamijka ogaal ayaan guda gelaynaa waxaana ku bilaabeynaa xaaladda ka taagan magaalada khaza ee dhulka falastiiniyiinta waxaa isu soo tariyay wararka ka soo baxaya halkaasi ee sheegaya in xaalad bini-aadamati ugu darneyd ay ka jirto magaaladaasi iyadoona hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ay sheegtay in uu go-ay xiriirkii kala dhexeeyay isbitaalka ugu weyn ee magaaladaasi ku yaalay al-shafaal yiraahdo kaas oo markii ugu dambeysay ay koronto la-aan ay soo wajahday waxaana wararku sidoo kale ay sheegayeen bukaano badan oo isbitaalkaasi ku jira in ay geeriyoodeen dhowr isbitaal oo ku yaala koonfurta khaza ayay bartilmaamsadeen ciidamada yuhuuddu sida ay sheegayso qaramada midoobe waxaana tani lagu tilmaamay in ay tahay falkii ugu guracnaa ee israel ay ka geysaneyso dhulka falastiiniyiinta iyadoona dagaalku uu galay maalintii soddon iyo toddobaad dhanka sacuudiga gaar ahaan magaalada caasimada ee riyaad waxaa shir iskugu yimid madaxda islaamka iyo kuwa carabta waxaana ay ka shareeyeen xaalada falastiiniyiinta iyadoona mas-uuliyiin badan oo halkaasi ka hadlay ay dhammaantood ay ka wada sinnaayeen in aysan aada uga soo horjeedaan falalka israel ay ka wado ama dagaalka ay ka wado gudaha khaza kaasoo ay ku tilmaameen in uu yahay mid ka baxsan bini-aadanimada mas-uuliyiinta halkaasi ka hadlay waxaa ka mid ahaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud kaasoo sheegay in wax ka dhacaya magaalada khaza ay khilaafsan yihiin dhammaanba xeerarka sharciyada iyo qiyamka bini-aadamka maanta dunida iyo annagaba kama aamusnaan karno burburka iyo ee barakaca ka socda khaza ayuu yidhi madaxweyne xasan sheekh maxamuud aasaaska dowlad falastiiniyiintu ay leeyihiin oo xuduudeedu tahay kuwii juun kun sagaal caasimadna ay u tahay qudus waa dhammaadka keliya waa damaanada keliya ayuu yidhi gobolku uu kaga baxayo dagaalka waxaana jira iyadana in mas-uuliyiin kale oo dhowr ah oo madaxda carabta iyo kuwa islaamkaba oo ku shiray riyaad iyagana ay hadallo kala duwan halkaasi ay ka jeediyeen haatan waxaa khadka si toos ugu jira ustaad khaalid macalim oo si gaar ah u darsa arimaha gobolka bariga dhexe iyo islaamka waxaan wax ka weydiin doonaa bal dagaalkan weli khaza ka soconaya iyo natiijada ee isra-el haatan ay ka dhaxashay iyo sidoo kale waxyaabihii laga fileeyey kulanka ay isku yimaadeen magaalada riyaad madaxda dowladaha islaamka iyo ilaa haatan natiijada kasoo baxday ustaad khaalid soo dhawow waxaad marka hore nooga warantaa bal wararkii ugu dambeeyey intaad kala socoto xaalada khaza aad ayaad umahadsan tahay cabdilaahi runtii xaaladda magaalada gaza aada ay u kacabsan tahay dhibaato badan ayaa ka jirta gaar ahaan markii la fiiriyo xaalad bini-aadanimo oo aada u daran isbitaalkii ugu weynaa magaalada shiva isbitaalkii ugu weynaa magaalada gaza ee la yihahdo shifa oo dabcan isbitaal kaliya aan ahayn dhanka kale ah xarun ay ku heegaan kumanaan kun oo qof oo kusoo barakacay shaqadii waa joojiyey waxaa ka goay shidaalkii israailiyiintuna waa dadka si tooska u oo isbitaalka eh, eh, hareerihiisa eh, waxyaabaha ay aadka ugu eedeynayaan waxaa kamid a ah in xubno ka tirsan xamaas meesha lagu daaweeyo sidoo kaleten waxay leeyihiin isbitaalku wuxuu xarun u yahay ama dodadka waaweyn ee magaalada ka dhex badan mid kamida ah ayaa ereyadaas ku yaala dabcan arrintaas madaxaa beeniyey qaramada midoobay iyo ururka caafimaadka adduunka xataa dawladda maraykanka oo israa'iil taageerta ayaa sheegtay inaysan ahayn nin cadayn sheegaysa in halkaasi ama xamaas lagu daaweeyo ama dawlada ay ku agyaalaan dabcan marka hore sigaalkaa ka go-ay marka dambe trump solar ayay ku shaqeynayeen solarkii haddana laga duqeeyey taasoo ka dhigan in uu boqolaal qof oo siiso dabcan isbitaalku wuxuu qaadaa ilaa lix boqol oo sariir meelahaas laakiin kumanaan kunaas kalenta ayaa si kale u degan waxay ka dhigantaa marka isbitaalka iyo dadkii lagu daaweynayo o dhan habintaano oo kuwa xabada kasoo badbaaday ahaa maamulaha isbitaalka wuxuu sheegay maalmihii ugu dambeeyda xataa uu ka go-ay waxyaabihii dadka ku siifinaya oo dadka ayagoo qaylinaya ama aanan la suuxinin lagu samayn jiray qaliinada caadiga ah ama xabada laga saarayo ama dad dadka qalanta ee burburka kasoo gaaray laga soo iiyo marka xaalad waxay ahayd aan aada u adag oo weligeed ayadoo kale inta aan la arkin dhinaca dhulka markaas jiri keli weli dagaalka waa socdaa xamas habeenka idacadla wuxuu sheegay in ilaa aga boqol iyo toddobaatan aaladaha dagaalka israailiyiinta ay leeyihiin oo kuwa tanziya ay ku jiraan inay gudeen wuxuuna sheegay inay udiidan yihiin magaalada inay kusoo ah soo galaan welina waxaa u dhiman dagaalkii gudadka oo xamaasiyiinta ay aada ugu sareeyaan waxaa intaasi dheer in oo afayeenkaasi uu sheegay inay dhulka hoostiisa kasoo baxayaan dhulka korkiisana ay kasoo baxayaan meel walbana ay kala dagaalamayaan eh, israail kale waxay sheegtay ama xalayba aan dhahno inay shan askari kaga dhimatay dagaalka oo dhaawacana uu intaas ka badan yahay waxay gaarsiinayaan dadka ka dhintay markii uu dagaalka dhulka bilowday oo hadda laga jooga saddex iyo toban ilaa afar iyo toban maalmood ilaa afartan iyo saddex qof inay kaga dhinteen matanayaal xalay hadlay wuxuu sheegay in qoysaska ay adqabtaas ka dhinteen intaasweenayaan dagaalkan ay sii wadi doonaan wuxuu sheegay in haza hadday qabsadaan ay ka kabixi dooneen oo joogi doonaan awardaska qaar ayaa waxay ku falanqeynayeen in israaeil haddii ay ka bax qabsato gaza inay ka bixi doonto oo cid kale lagu wareejin doono ama maamulka falastiin ee magaalada ramala fadhiya maxamed cadaasi uu hogaaminayo ama si kale ama sacuudi carabiya xataa waa lasoo hadal qaaday masar waa lasoo hadal qaaday qaramadanugeeda waa lasoo hadal qaaday intaas in lagu wareejin doono laakiin hadda wuxuu leeyahay oo dhan kuma wareejinayna annagaa joogayna waxaa intaasi dheer in oo uu sheegay in wadada keliya israa'iil ay nabad ku heli karto ay tahay in xamaas laga takhaluso meeshana laga saaro dagaal kale aysan ka joogsan doonin bay xamaas meesha ka saarayaan dhinaca markaas yirisid wadamada islaamka iyo shirkii ugu dambeyn ay yeesheen in lagu soo gabagabay magaalada riyaad ninkii waxaa kasoo baxay warmasyeed aan la filaynin oo iska laxjad kulul aanan ku qornayn una qornaa warfiidada caadiga oo kalenta oo ahaa in xabadana la joojiyo rafaxna la furo oo ah marinka kaliya dhulka u furan oo masar ay xuduuda kala leedahay kaalmada binaadamnimada beesha caalamkana la geliyo waxayna ugu baaqeen eh, maxkamadda adduunka inay soo faragelayso oo inay dambiyo dagaal halkaas ka dhaceen ay yihiin faleento baaritaan lagu sameeyo wasiirka gaashaandhiga israael oo kaadlaayay arinta asaga iyo ama iyaga iyo xisbullah kala dhexeyso wuxuu yiri magaalada raga sida u estahay oo kalenta ayaan u ekeysiin doonaa bayruud haddii xisbullah isku daydo in ay dagaal kasoo qaato wuxuuna ku yiri bayrut hadda waa qurux badan tahay laakiin sida rag oo kalenta ay qabuuro noqon doontaa waana awoodnaa waxaaba ku daray in cid u endoonto aysan jirin oo haddaba raja aan loo oynin mudaaharaad ayaa sidoo kale waxaa ka dhacay magaalada talaadiib oo israa'iil oo dadkii laga qafaashay dadkooda oo xamaas ay gacanta ku dhigtay todobadii oktoobar duulaantii ay ku qaada agaaraha gaza dadkii ka dhagsanaya waxay leeyihin ilmahena lasoo daaya dafcintana laga joojiyaa sababto xamaas waxay leedahay dadka dhimanaya ma aha falastiiniyiin oo keliya oo caafiga israa'iiliyana oo meesha jooga waxay sheegtay ilaa lixdan qof dadkii la qafaashay hadda inay sii marayaan dadka dhintay iyo kuwa dhaawaca aba caalamkiisa markaas yirisin daaraadi waaweyna ka socda gaar ahaan baraysanka oo new york washington bay mudaaraadyo waaweyn ka dhacayaan maanta london waxaa ka dhacay mudaaraadyo waaweyn oo ay arrinta lagu diidan yahay waxaa umalaysaa wadamada caalamka ee xirka ah inay mudaaraadyo ka dhacayaan laakiin wadamada aysan wadamada muslimiinta amiraada inaysan ilaa hadda wax mudaaraadyo ka dhicin oo markaas yirisa masar ama sacuudi carabiya ama wadamada khaliifka ama soomaaliya ama wadamo kalentaba ilaa hadda gaaradi waaweyn oo joogto ah oo falastiin arinteeda prashar lagu saarayo ama cadaadis lagu saarayo inaysan ka dhicin hmm. guud ahaan waxay u egtahay inay xaalada siyaasaan doonto wadahadal waxaa jira ka socda magaalada dooxa oo garawada inay ku yihiin eh, qatar maraykanka iyo masar waxaa laleeyahay xoogaa horumar ayaa laga gaaray wadahadalkaasi hadda waxaana laga yaabaa saacadaha soo socda inay ku dhawaaqaan labada dhinac inay xabadana jeejinayaan maxaabiisna ay isbaabsan doonaan netanyahu waxaa la maraya alla wuxuu sheegay arrintaas inuu dhaafay madaxa musaafaraadka israael ee loo yaqaana musadka in ayada xalin doonto waxayna u muuqataa in arrintaasi saacadaha soo socda war laga maqli doono oo ah in xabadana la joojiyo waxyaabaha ay kala dalbanayaana kala duwan xamaas waxay dalbanaysa xabadjoojin dheer halka israael ay dalbanaysa xabadjoojin aan ka badnayn saddex maalmood oo maxaabiista laisku dhaafsanayo kabacdi madaqaynta inay bilaabato ay suuragal tahay inahaas waa inaha ugu waaweyn ee saacadihii ugu dambeeyey ka dhacayo haza iyo waxyaabaha siriirkamale eh, aada umahadsan tahay khaalid eh, si wanaagsan ayaa noogu soo koobtay markaan ugu maano marka eh, shirkan riyaad madaxda ay iskugu yimaadeen war murtiyeedkaas khafiifka ah ama ah, aanan adkeenna uu kasoo baxay markaa egtid wadamada islaamka saameyn maku yaro marka la eego uh, gaar ahaan waliba uh, dhanka dhaqaalaha oo wadamada ugu badan ee shidaalka soo saara iyaga waaya marka haddii ay xitaa soo rogaan uh, ugu yaraan xitaa cunaqabateen la xiriirta in shidaalkooda xataa ay ka jartaan isra iyo wadamada taageero oo mareykanka ugu horeeyo arrintaasi maxay ugu dhici la-yihiin ma dana siyaasadeed oo gaara ay fiirsanayaan ayaa jiro mise waysan awoodinoo cabsi ayay ka tahay wallaahi labadaba waa dhici karta kartaa adduunyadu waa ogtaayo oo dhaqaalo daraa ka jirto oo adduunyadu waxaa hadda xaalad adag ee maraysaa laga soo bilaabo karoonihii kabacdii dagaalkii ukraine iyo russiya dagaalka gaza ay xaalada adduunyada aada isaga adag tahay oo dhaqaale ahaan xaalada adduunyada ma fiicna marka wadamada qaarkood waxay leeyihin xataa haddii aan samayn arrintaasi saamaynta israail iyo maraykanka ku yeelanaysa ka badan anagay nagu yeelanaysaa waxaa kala soo jiri kara ogta wadamada islaamka intooda badan waa wadamo iska oo maraykanka qaarkood uu ilaaliyo shidaalka ugu badan wadamada khaliifkaa bixiyo wadamada khaliifkan waxaa ilaaliya maraykanka ayaa ilaaliyo qaarkoodna xuduud fiican ay la leeyihiin israail sida imaaraadka iyo baxrayn iyo qadar oo kaleynto marka dhanka kalentana markaas yirisid eh, masar oo kaleento waxaa laga taageeraa dhinaca dhaqaalaha iyo sudhac lagu sameynayo ama kabitaan lagu sameynayo khubsiga eh, ama sanada oo qudal daruuriga wadanka laga cuno marka maraykanka waa hortiisa ugu tirada badnaayo gobolka keenay maraakiil dagaal u keenay laba dijiis oo konuliyarka qaad ayuu keenay ciidamo tiro badan oo keenay waxyaabahaas oo dhan waxaa weeyaan waa feejignaan uu muujinayo uu leeyahay haddii dagaal la qaado ama eh, tallaabo la qaado annagana waa qaadaynaa Mm. Eh, marka waxaan isleeyahay xilligaas hadda bal joogo oo wadamada islaamka kuwa carabta hadda kuma dhacaan dibitana maraykanka dee kun sagaal boqol toddobaatan iyo saddexdii markii oo wadamada carabta ay ku dagaalameen shidaalka oo dagaalkii eh, baarleedka ee eh, siina iyo nasaaradii ku qabsatay sigirigana uu ku baaqay in oo shidaalkooda ay joojinayaan boqor faysal iyo kadib ee maraykanku wuxuu sameeyey kayd tiro badan hadda wuxuu kamid yaha wadanka koobaad adduunyada kaydka shidaalka waaye wuxuuna mar walba ku fikiraya wixii ku dhacay toddobaatan iyo saddexdii iyo karantiin aysan mar kale ku dhicin waa ogtahay hadda dagaalka ukraine markuu dhacay oo russiya ay shigaalka ka jaratay wadamada yurub oo dhan gaaraan wadamada ugu waaweyn jarmalka iyo faransiiska iyo kamid yihiin hataa hadda kabitaan u sameeyen oo weliba lacag iyo business ku sameeyey welina uu u samayn karaa oo qayb shidaalna waa leeyahay shidaalna waa leeyahay wadaha wadamada yurub hadda miduu ka faacidayo ama soo xalilaya xataa haddii israael ay munaqabateen dhinaca shidaalka saaraan maraykankaa mar kale ka saacidi doona marka wax hmm. hadda oo weyn oo isoo kadhin marka ma jirto ama dagaal ay ku furaysaa wadamada carabta oo aada u kala gaadsan oo aan midaysnayn dabcan marka waxaa umalaysaa maraykanka arrintaas inuu iska xaliyay arrinta xisbullah in inuu iska xaliyey oo aada ugu joojiyey iran oo laislahaa dagaalka inay soo dhisaa laga yaabaan ayada naftigeedana waxaa umalaysaa inaysan weli tallaabo qaadin xasan nasrallah iyo xisbullah madaxka oo laislahaa isagana si adag u hadli doonaa xalay xataa mar hadlay mar kale dagaalka isa dhawaaqin marka eh, ugu dambeyn waxay noqonaysaa gaziya keligeed tahay marka waa wa wa waa siday noqon doontana dabcan siddan iyo toddoba maalmood inay dagaalanto weli aan magaalada bartamaydana soo gaarin dhimasho badan ay jirto oo waagi hore inte labada kun labaatan iyo kowdii oo kaleinte markaas yerisay dadka qadanka israa'iil oo dhan marka laisku gargaro boqol ama laba boqol ma gaarayn laakiin hadda wax laba kun ku dhawaada inay dhinteen magaalooyinka israa-iil laga kala qaxayo israa-iil dadka ay bilaabeen inay wadanka isaga tagaan ama isaga caraan qaxaan oo amaankooda ay aada uga fikiraan maalintii soddon iyo toddobaad ayadoo duqeynta ay socoto magaalada razi haddana dhanka kala kicin oo xamaas ay weli duqeyn samaynayso oo gantaalo ay ka tuurayso raza oo hal xiraalo aada u weyn marka waxaan isleeyahay xamaas aada isugu kasatay maalmahan soo socda haddii xabada ku istaagtana guuligeena ku fadhisaa aada masantaas khaalid kaasi wuxuu ahaa ustaad khaalid macalim oo ka faalooda arimaha islaamka gaar ahaana gobolka bariga dhexe ee si gaara ah diirada u saara waxaa iga waramayey xaalada magaalada khaza weli ka jirta iyadoona dagaalka ama duqeymaha israa-el ay ka wado magaalada khaza ay galeen maalintii soddon iyo toddobaad iyo sidoo kale shirkii ay wadamada islaamku ay ku yeesheen magaalada riyaad iyo waxyaabihii kasoo baxay ayaan isla falanqeyneyna waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka ogaal oo idaacadda kulmiye magaalada muqdisho idinkaga imaanaya qeybaha hore ee barnaamijkan oon ku guda jirna eh, markan haddii aan eegno wararka la xiriira fatahaadaha ku dhuftay qeybo ka mid ah dalkana eh, waxaa la soo warinayaa in deegaano ka tirsan maamulka jubbaland ay waa deegaano hor leh ay ku fataheen eh, amaba ay saameeyeen fatahaadaha ka dhashay webiga jubba iyo sidoo kale shabeelle ee deegaanadaasi mara waxaana jirta in eh, halka ugu daran ay tahay gobolka gado oo maalmihii lasoo dhaafay ay ka jireen ama laga soo warinayay xaalado nololeed oo aada u daran iyadoona sidoo kale ay jiraan deegaano kale oo ka tirsan gobolka jubbada hoose in iyaguna ay fatahaado iyo roob ay saameyn xoogani ay ku yeesheen dhanka geda hadii aan ku hormarno bare aadan shire barhiiraale oo ka mid ah mas-uuliyiintii xilal kasoo qabtay gobolkaasi kuna sugan haatan gobolka ee idaacadda kulmi waxauu uga waramay xaalada nololeed ee halkaasi ka jirta isagoona baaq u diray dowlada federaalk ee dhammaan bahi-adaha gargaar gargaarka kuwaas oo sheegay in haddii aanan xaaladda ka jirta halkaasi gargaar deg dega ah a lala soo gaarin ay sababi karto in ay musiiba ay ka dhacdo oo ay dad badani ay geeriyoodaan dadka deegaanka waxaa haya dhibaato weynba haysata ilaahay wuxuu siiyey roobab aada u xoog badan webiyadii oo dhan baa fatahay masiibo weyn oo rabbaani ah baa haysata gobolka ha u badato degmooyinka iyo dhulka webiyadu maraan ama godadka ah oo dhulku wuu kala sareeyaa ee dhulka hoose oo dhan fatahaad baa ku dhacday magaalo aan biyogelin oon ku gelin ku roogin oo aan dadkii guryaha biyuhu ayna ka qabsan oo ayna ka baraktirnin ma jirto oo ku taala gobolka gado dabcan kuwa kale oo axraa eh, jubbaland oo dhanna waa sidaas eh, dadku waa barakaceen bannaankay tuuran yihiin hoy malaha sunno ma laha hub ma laha dhaqdhaqaaqii oo dhan waa taagan yahay oo buundooyinkii o dhan waa wada go-an yihiin biyihii baa ka saromaray wax la isu gurman kara iyo wax isu dhaqaaqi karaa ma jiraan wax walaba sidaasay u taagan yihiin way u baahan yihiin gobolku wuxuu u baahan yahay kaalmo ilaahay iyo kaalmo bini aadan waxaa loo baahan yahay inay usoo gurmadaan dowladda dhexe hay-adaheedii kala duwanaa oo arrimahan qaabilsanaa sida masiibooyinka iyo gurmadka degdegaa ah iyo hay-adaheedii kala duwanaa inay gurmad ku yimaadaan baa la rabaa hayadaha adaha samafalka iyo dawladaha muxuu ahaa arrimahan daneeyo oo bini-aadamnimada wax ka qaadanahayo gurmad baan uga jeedinaynaa u codsanaynaa inay soo sameeyaan dadka soomaaliyeed oo qurbaha jira oo dadkanu kasoo jeeda iyo deegaanada tan waa ugu baaqaynaa inay si deg dega ah oo dhaga fudud ay arrimaha kan gurmud usoo sameeyaan idinka saxaafadaana waxaan idiin soo jeedinaynaa inaad gudbisaan codsigan iyo dhibaatooyinkan dadkaan haysta haddeertaasaan roobabku daaya galabta siduu bilowday buu hadda daaya marka gobolka dhibaatadaasa haysa ilaa iyo hadda wax soo gaaray mm. oo gurmad ihina ma jiraan waa gartay bare eh, buundooyinka saameynta daadadkan ay ku reebteen iyo fatahaadaha misey gaarayaan baar dheere way go-da waa la ogsoon yahay kuwa kale ka warraba xaalkooda kuwa kale biyihiibaaba ka koreeyaba waxa weeyaan baar dheere bundadeedu way dheerayd aada bay u dheerayd waa la arkahayay laakiin kuwii kale waxa weeyaan laftoodii biyihii oo dhan iyo fatahaad iyo wixii aba ka koreeyaba inay go'day iyo inayna waxayba ku xiran tahay horta in muuqaalkoodii la arka sooma tan muuqaalkeedaa la arkahayaa inay bundadii tagtay oo biyihii qaadeen way muuqataa iyadii waa muuqataa laakiin kuwa kale waaba ka kor mareenba magaalooyinka oo dhan doolowdaan kala hadlayo iyo doolowdan kaleo etoobiya iyo luuq iyo buurdhuuba iyo baardheere iyo ceel waaq iyo ceel qaalowdii kale iyo kulli waxaweyaan dadkii oo dhan waa wada bannaankay tuuran yihiin dadku aad buu u dhibaataysan yahay gurmud in lala soo gaaro u gudbiya codsiga codsiganagana gudbiya hogaasiiya waayahay maadaama bulshada deegaanka aad ka mid tahay maxaad samayseen oo dhaqdhaqaaq ah oo arrinkaas si loogu caawiyo dadka shacabka ah annagu waxaan ku filannahay oo aan samayn karnaaba waa inta hadda aan idiin sheegayno dadka kan ayagu wax dhaqdhaqaaqaho ay samayn karaanba ma lahanba dadkaanu dadka dhiban aan kuu sheegayno weeye communitigoodii iyo dadkii ku noolaa oo deegaanka ahaa baadiyaha waa culaysku xataa sii jiraan oo xoolihii rababku siday ugu daahiyeen bay dhammaanayaan oo biyuhu waa gaareen beled iyo baadiyaba marka dadka gudaha iyo waxbaba wax weyn ma qaban karaan waxay ku dadaali karaan inay uun ilmahooda wixii ay la bixi karaan ay banaanka geystaan wax kaloo agsaaso ay leeyihiinba male ugu dambayntii marka daadadkan hadii ay sidan sii ahaadaan iyo rababkan maxaa dhalan kara masiibo midaan ka weyn baa dhalanaysa dadku inay dhintaan baa dhalanaysa oo dhibaato weyn ay dhacdo waayo de wax ma jiraan wax dadku ay haystaan male roobkii korna waa kaga daaya dee hoos iyo mxua fatahaad iyo wixii o dhan waa ku socdaan marka dhibaato weyn oo bini-aadanimaa dhalan karta kaasi wuxuu ahaa bare aadan shire bare le oo ku sugan gobolka gedo oo xaaladda halkaasi ka jirta oo ay fatahadu ay sababeen uga warameeyey waryaheena saciid cabdiraxmaan cali dhanka jubbada hoose hadii aan eegnane eh, eh, magaalada kismaayo iyo deegaanada hoos yimaada ayaa waxaa saacadihii lasoo dhaafay ka da-ay roob xoogan iyadoona fataxaad roobkaasi uu ka dhashay eh, saameyn uu ku yeeshay deegaanada kismaayo hoos yimaada deegaanadaasi waxaa kamid ah deegaanka birol layiraahdo gudoomiyaha deegaankaasi mukhtaar ayaan wax ka weydiiyey xaalada halkaasi ka jirta fatahaadaha iyo saameynta ay nagu yeelatay xaalada elnino waxay sababtay in guud ahaan laga barakaco deegaanadii ku xeeranaa birole iyo birole laftarkeeda oo magaaladii in laga barakaca oo dadku ay banaanka jiiftaan oo guryahoodii ay la wareegaan biyo marka waxaa guud ahaan si rasmia ah looga barakacay magaaladii weyneed ee birole oo gebigeedaba ay haystaan maanta kusadabo biyo kuwo korkadii oo roobkii ah iyo biyo socda oo soo galay wadanka marka eh, dabcan dadku waa u gurmadnay oo wixii aan markaa uqaban karnaa oo aan awoodi karan uqabanay waan kasoo saarnay waayeeladii ilmihii biyaha meel waxaan iskugu keenay magaalada banaankeedao yar taagahoo xaaladahan oo kale markay dhacaan oo kale dadku ay isugu imaadaan weli haan teendhooyini bacyo wax umaanan hagaajin oo wadadii naga xarmeed maanta iyo waxay ka dambeeyaan rajeynana ah inaan teendhooyin wax u samayn doono laakiin xaalada qeyrkeedalahna waa fujiye waa xaalad aad u adag roobkor kadii hoosna biyo ay socdaan oo weliba caqabadaha ugu badan ay sameynayaan biyaha socda wadanka jira waa garta marka eh, ilaa haatan wax khasaaro oo dhimasho ama waxyeelo kale oo dadka eh, soo gaaray miyaa jira alxamdulilah eh, wax naf bilaadan oo hadda ku go ma jiro xaaladaha dee macluul ahoo waayeelo iyo ilmo haysato way jirtaa wax laakiin naf bilaadan oo hadda waqti xaadirkan ku go ma jiro marka laga reebo xoolo laakiin xoolo yaryar oo dadku deegaanka ay xoolahaan u haysteen oo ilaashanayeen oo ari u banaa oo tir ahaan hadee marka deegaanka iyo birol isku daro afar boqoloo neef kor u dhaafayo kuba-ay way jiraan kuwo waxaare oo biyaha ay qaateen way jiraan oo ay la tageen khasaaro kaloo maal ahoo dadka soo gaaray way jiraan oo haddee wix ay haysteen iyo tukaamadii iyo baqaarihii wixii markaa yaalay biyiya kulli la wada wareegay oo ku ciyaaray wax laakiin naf bila aadan oo ku go-day ma oo khasaaro ah khasaaro laakiin markay noqoto naf way badbaaday hadday maal noqoto xoolo noqotaa iyo wax kale noqotaaba dhib culus soo gaaray dadka deegaanka waa gartay marka eh, dhanka eh, nolosha ka waran eh, dadka noloshooda iyo sicirka isbedelka ku yimid kalaba alxamdulilah hadda weliba hadda gaajo ama rafaad loo dhinto maynan arag laakiin dhibku aad u fara yahay xaaladda guud deegaanka uu ku jiro waa xaalada aad u adag dadka waxay haysteen biyihii qaaday maqaarihii ama dukaamihii wax laga gadan lahaa biyihii la wareegay isku socodkii magaalada kismaayo waa xiran yahay oo ma jiro ilaa hadda wax ka imaaday kismaayo xaggeeda oo meel soo maraaba haysanin ilaa hadda waxaan ku noolan dadka aan ku celin waxawaaye kuwa yaraay dadka hayseen baa dadka kuwa dadka uu ka dansan yahay aan bacd oga dareena ugeenaynaa ilaaha naga soo bixi dabcan hadday sii adkaatana waa iska suurtagal inay xaalad nagu sii xumaato inkastoo gurmadyo fara badan oo si weyn oo noo maqan ay jiraan oo aan rajaanayno inay la soo gaari doonaan hadii wada saxa loo helo dadka marka macluul bilaadan oo aada xun way ku dhigantahay tahay waa inay eh, marka dhanka ka waran eh, dhanka socodkaoo kale eh, dadka deegaanku awood mau leeyihiin hadii ay meeshaas xamili waayaan in ay deegaano kale ama gobolada kale ay usii gudbaan hadii xaaladda ay sii socoto oo midan hadda socoto ay sii xoogaysato waxaa lagu qasban yahay in nafta markii meesha nafta meel kastoo lala aadi karo lala aad lagu qasban yahay gootegaano waxaa jira labaatan ku dhawaad kilomitr noo jiro oo aada seef u ahoo taag ahoo biyo ay qabsanin oo weligeedba xaaladan oo kale markay dhacdo la tegi jiray dadku ay uqaxi jireen waxaa jirtaa loo barakaci jiray haddii marka xaalada ay sii socdo kuwaas hadaba loo sisaamiyey oo dadka qaar hataa ay bacyo sii geysteen iyay tan talagelaysaa dadka inay meeshaa usii socdaan oo xaggaa lasii aado jubbaland waxay ka mid tahay meelaha ay sida adag u saameeyeen fatahaadaha ee gobolka gadaba ha ugu darnaado marka jubbada hoose marka la yiraahdo deegaankiina dhanka dhibaatada qiimeyn intee lag ayuu oga jiraa horta bilow waxay noqotay jubbada hoose khaasatan degmada kismaayo magaaladeedii ugu horeysay degmada kismaayo laga xukumay horta fatahaadan alilo ay ka dhacday noqotay birole alxamdulilah ilaa haddana xariirta ilaahay weli baa nagu dambeysaa oo wax nafta ay deysa ma jiraan laakiin khasaaraha deegaanka ay geystay waxay dhabaataysay oo macluul bilcaad baan ku jiraa wax ka badan kun qoys oo isku dhex yaalla waayeele iyo caruur isku dhex yaallo xarun oo kale ay noqoto biyihii hadee guryihi ayla wareegeen habeenkii ugu horreysa oo kale xaaladda habeennima ay dhacday magaalada waa laga bixi waayay dad khasaaro ay ka soo gaartay oo ilaa hadda jiifo oo bukaano oo horey usii xanuunsanaa oo dhaqajaa ay ku xihayno dhibaataysan way jiraan oo shala ugu dambeysay aan gurmadyo aan u raadinaynay hataa amisamo nalada kalaftarkeeda hataa aan ugeeno ka dalbanaynay inay hataa eh, waxay nagu caawin karaan ugu caawiyaan oo ay qaadaan khasaaraha marka ay ka geysatay alniilo deegaanka runtii marka loo fiiriyo dadka deegaanka ku nool tabariiradoodii iyo danta heesa iyo midda ku dhacday waa wax lama filaan oo aada u adag allahna ka bixiyo eh, ugu dambeyn marka eh, wax gargaara oo haatan oo rajo ah ka qabtaan in saacadaha iyo maalmaha soo aadan ay deegaanka soo gaaraan ma jiraan hadday noqoto heer state iyo heer dowlad federaalba yow alxamdulilah ha eh, dadaalo fara badan oo way jiraan mar hore gurmada ayna soo gaari lahaayeen ciladana haysataa waxay tahay waxaa naga xiran wadadii naga xiran oo caqabadan aan haysataa wadadii naga xiran mar horeaba gurmado ay noo imaan lahaayeen laakiin gurmadihi badan baa noo diyaarsan eh, jubbaland hadday noqoto dadaalo fara badan baan ka wadnaa xagga dawladda oo waxaan ku mashquulsanahay bixitaankeeda admid oo nala joogta k d f laftirkeeda eh, gurmadada qeeday ka qaadatay oo maanta laftirkeeda waxaan aada u rajeynayaa inay hawada kusoo jirto diyaarad gaashiin wada oo gurmad ahoo dadkan usoo gurmanaysa inay hawada kusoo jirta aada u dareensanahay marka guud ahaan dadaladu way socdaan gurmadyada way imaan doonaan eh, ka badanna ilaah aan soo deeqi doonaan ka rajeynana insha allah xaaladaha laakiin inta hadda ka warqabno gurmadyaha inkastoo horay ay wadadana waxnada wax ayna soo gaarin hadda aan kula hadlay maanta waxaan sugaynaa diyaaradda ugu horeysa ka imaanaysa cadad xaggeeda ee soo degi doonta insha allah oo haddaba aan rajeynayno inay hawada kusoo jirto waxyaabo kaloo badan oo ka dambeeya oo xagga jubbaland oo madaxweynaha horumaro badan uu ka suubiyey way jiraan oo xiriiro badan oo dhaqan dhexmara way jiraan marka haddii waddo loo helo insha allah dadku waa loo soo gulman doonaa wax badanna way iska bedeli doontaa kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha deegaanka biroole oo hoostaga degmada ama magaalada kismaayo ee gobolka jubada hoose waxa uu ka waramayey xaaladda bini ee halkaasi ka jirta iyadoona eh, kismaayo iyo deegaanada hoosimadaba ay saameyn xoogan ay ku yeesheen daadad eh, ka dhashay roobab saacadihii lasoo dhaafay halkaasi ka daay markan eh, dhanka xubnaha hadii aan aadnana waxaad kusoo dhawaataan xubinta bandhig warbaahinta bulshada wacan dhegaystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubinta bandhiga warbaahinta bulshada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada hadaleynta afar labaatanka saac qormooyinkii sheekooyinka ayaa ku dhagaysataan wadajir xubinta waxaa la soo socodsiinaya anigo cabdirashiid ibraahim cali iyo weliba ister maxamed ister waxaynu ku bilaabeynaa hadaleynta afar labaatanka saac ee lasoo dhaafay aadka loo hadalhayay haddiinu ku bilaabano madaxa ururka caafimaadka w h o ayaa waxa uu u sheegay in yahuuda ama ciidamada israa'iil ay gebi ahaanba ay burburiyeen afar labaatankii saac ee lasoo dhaafay ee bisha cas ee falastiin ama ururka bisha cas ee falastiin ay ku leedahay ciidamada israa'iil ayna weerareen oo rasaas ay ku rideen afar isbitaallo oo ku yaala marinka khaza sidoo kale cabdirashiid ra-iisul wasaaraha israa'iil ayaa si cad u sheegay inaysan daneynayn xabad joojin laga hirgeliyo khazo isagoo ku andacoonaya in ciidamadiisa ay howlo wanaagsan ka wadaan marinka khaza dhanka kalena haddiinu eegnanan saaxiibayaal waxaa aad yaad loo hadalaya kulanka xiisaha badan ee caawa dhexmari doona kooxaha chelsea ee weliba kooxda kubadda cagta mancity kooxda kubada cagta chelsea iyo weliba kooxda kubada cagta mancity caawaha dabcan uu dhexmari doona kulanka kulan muhiima chelsea mhm. waxa weyaan waayadanba kulamada big gameka loo yaqaano ee kooxaha dabcan tobsigiiska loo yaqaano aad iyo aad ayay iskaga celinayeen sida kooxda liverpool arsenal sidoo kaleeto kooxda kubadda cagta sports oo markii ugu dambeysay garaaceen xataa liverpool marka caawa kulan xiise badan tobabaraha kooxda kubadda cagta ee chelsea murushe bujontin waxa uu shaaca ka qaadeen kulankan uu yahay kulan muhiima marka taageerayaasha kooxda kubadda cagta chelsea waxay doonayeen kulankan ay badiyaan oo wadada guulaha ay si toosa ah ugu soo laabtaan maadaama hadda eh, shan iyo toban dhibcood ay leeyihiin waxay doonayaan sideed iyo toban dhibcood inay jirsadaan sidoo kale kuwa eh, city way ku faraxsan yihiin eh, in kooxda kubadda cagta sporis shalay taaka loo dhigo marka waxay doonayiin iyaguna in hogaanka horyaalka bermeliga ay sii dheeraystaan hadalleynta ayaa intaan kusoo gabagabeynayna dhegeystayaal markaana dhanka iyo weliba qormooyinka macalin cabdirashiid qormada ugu horeysa ee dhankayga ayaa waxa ay tahay nolosha waxaad u baahan tahay inaad xil iska saarto sidii aad u maarin lahayd caafimaadkaaga lacagtaada xiriirkaaga iyo farxadaada inta aad nooshahay nolosha waa safar ee ma aha meel loo socdo ma ahan in la gaaro dhammaadka nolosha waa kuraaxaysiga iyo ku noolaashaha deganaan marka si degan u qaadato wakhtigaaga oo dhammi nolosha waxaa ka buuxa caqabado laakiin caqabadaha loolama jeedo inay naga adkaadaan ama ayna burburiyaan balse waa imtixaan xagga rabbi ka yimid waxaana mudan in aan ku samirno ee aan iska xijino nolosha waxa ay ku saabsan tahay helitaanka ujeedada isweydii maxaalay ah abuuray maxaan la kulmi doonaa marka aan dhinto ugu dambeyntiina haddii aan eego qormada ugu dambeysa dhankayga ister waxaan lagu bilaabay sitan waanada ugu horeysa uguna dambaysa si fiican u tuko salaadaha sujuudaha ku raaxayso naftaadana ka adkow intaad awoodo mar waliba qur-aanka aqri markasta waqti aad hayso alle xus markasta iyo weliba meel kastaba xumaanta ka dhacdana wanaag raacsii mar weliba qof aadan ayaa tahay qalado uu kaa dhici karaa naftaada ugu raaxay caafinta qaladaadka saaxiibadaada kugu hareereysan markastaba waxaa wanaagsan inaad noqoto qof inta badan ay caafintiisa ay badan tahay xumaanta ku bedel wanaaga bulshadana u noqo iftiinaya iftiinsadaan ayuu qoraa qormadan kusoo gabagabeeyey waxaanu soo haganay qobaraha bulshada kusoo gala maxamed abshir guud ahaana dhegeystayaal xubinta bandhig warbaahinta bulshada intan ayaan kusoo gabagabeynaa noola kulanta dhegeysaneysaan barnaamijka ogaale ee kulmiye markan haddii aan eegno magaalada london ee caasimadu ah wadanka ingiriiska waxaa saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay dibadbax aada u ballaaran kaas oo dadka dhigaya ay ku dalbanayeen in ay xuquuq helaan dadka falastiiniinta ah ee lagu gumaadayo magaalada khaza ee dhulka falastiiniyiinta waxaana dibadbaxaasi oo ay kasoo qeyb galeen boqolaal ruux markii dambe ka dhashay rabshado taas oo ay keentay in ra-iisul wasaaraha u k uu cambaareeyo in ka badan saddex boqol oo kun oo dibadbaxyaal taageersan falastiin ayaa iskugu yimid wadooyinka bartamaha magaalada london waxaana arintaasi ay keentay in ka badan boqol iyo boqol iyo labaatan ruux in la xiro kuwaas oo ay boolisku ay sheegeen in ay rabshado ay halkaasi ay ka sameynayeen ama ay ka dhex abaabuleenba dibadbaxyada xiisada ayaa cirka isku sii sharartay kadib markii ay isku dhaceen ciidamada booliska iyo kooxaha midigta fog kuwaas oo iskugu soo baxay si ay uga soo horjeestaan banaanbaxa dhacayay maalinta xasuusta ciidamada qalabka sida oo sanad guuradii kasoo wareegatay dhamaadkii dagaalkii koowaad ee adduunka ku beegneed markaas oo ay britain ay markaas oo ay britain ay xuseyso dadka dagaalkaasi uga dhintay ra-iisul wasaaraha u k rishi sunak waxa uu dhaleeceeyey rabshadaha ka dhacay goobta xusuustii dagaalka ee kontav la yiraahdo sidoo kalena waxa uu ku tilmaamay taageerayaasha xamaas ee ka qayb qaadanaya isku soo baxa weyn ee lagu eedeynayay in ay ku kaceen dhaqan eh, yuhuud naceeb ah waxaa jirta in xiisadda ay sidoo kale cerka iskusii sharaertay ka hor socodkii martidii oo ahaa kii ugu weynaa oo taxano ah oo taageero lagu muujinayo falastiiniyiinta ee laguna codsanayo xabajoojinka dhacda marinka khaza kadib markii wasiirka arrimaha gudaha ee u k uu ku tilmaamay socodkaasi in uu yahay mid ku saleysan naceyb loo muujinayo dadka yuhuudda ah inkastoo ay codsiyo ka yimaadeen saraakiisha dowladda haddana booliska magaalada london ayaa diiday inay is hortaagaan dibadbaxayaasha iyaga oo arrintaas ku sabeeyay in aysan jirin cadeymo muujinaya in ay jiraan rabshado halis ah taas oo keentay in uu adkaado xiriirka gudaha qaar ka mid ah saraakiisha dowladda dhacdaas kadib boolisku waxay sheegeen in la xiray ilaa iyo boqol iyo labaatan iyo lix ruux si ay ugu hortagaan rabshado kaloo dheeraada ah oo halkaasi ka dhaca waxaana dadkaasi la xiray lagu sheegay in ay ahaayeen dibadbaxyaal garabka midigta fog ah kuwaas oo qaarkood lagu tilmaamay inay ahaayeen kuwo kooxaha kubadda cagta ah taageera amaba xiiseeya ay ku jiraan kaaliyaha gudoomiyaha booliska twist ayaa walaac qoto dheer waxa uu ka muujiyay rabshadaha caddidhaafka ah ee mudaharaadayaashu garabka midigta fog ay halkaasi ay ka dhigeen waxaana muuqanaysay in isku horimaad dhanka dibadbaxayaasha uu jiro kuwa taageersan falastiin oo aada u tiro badan iyo kuwo kasoo horjeeda waxaana dooda ku saabsan mudaharadada iyo booliska ay noqotay mid ka xoogeysatay gudaha ingiriiska iyadoona booliska magaalada london ay dhowr jeero hore ay sheegeen in aysan wax is-horistaaga aysan eh, sameyneynin si ay uga hortagaan dadka dibadbaxyada dhigaya inkastoo isku soo baxyadaani balaaran ay qeyb ay ka yihiin kuwa taageero loogu muujinayo falastiin sidoo kalena ka dhacay meelo badan oo caalamka ka mid ah ayaa haddana waxa ay yihiin kuwo is taraya iyadoona baaqa ay muujinayaan amaba ay jeedinayaan dadka dubxidaasi ka qayb qaadanaya ay yihiin kuwa ilaa haatan aan la tixgelinin inta badan dibadbaxyada meelaha ay ka dhaceen oo aada u badan oo ay ku jiraan wadamo badan oo caalamka ah ayaa waxaa jira in ay fariin u dirayeen madaxda wadamadaasi galbeedka kuwaas oo taageera israel waxaana ay sheegayeen inay tahay in si deg deg ah israel taageerada lagu joojiyo si eh, loogu ciqaabo amaba loogu qasbo inay joojiso dagaalka ay ka wado marinka khaza halkaas oo duqeymaha ay ka geysanayaan ay galeen maalintii soddon iyo toddobaad iyadoona si gaara ee israel waqti xaadirkan ay u beegsanayso goobaha caafimaadka sida cisbitaalada iyo goobaha kale ay dadweynuhu kaga gambanayaan amaba gabaad ay kaga dhiganayaan eh, kadib markii guryahoodii ay la burburiyey waxaana jirta in dibadbaxyadan ingiriiska ka dhacaya ay yihiin kuwo ka mid ah kuwa ugu ballaaran oo falastiiniintu lagu taageerayo waxaana ra wasaaraha u k ee eh, maser sunak oo markii ugu horeysay arintani ka hadlay uu ku tilmaamay in ay tahay sharci darro aan loo dulqaadan karin in dibadbaxayaasha qaarkood ay rabshada ay sameeyaan waxaana sidoo kale uu sheegay in dadka dibuxyadaasi soo abaabulaya ay yihiin kuwo taageero u muujinaya kooxda xamaas oo ingiriisku aqoonsan yahay inay taa koox argagixis ah ingiriiska israel jarmalka iyo faransiiska iyo mareykanka ayaa ah wadamada xamaas u aqoonsan in ay tahay koox argagixiso ah waxa aynaysan u ogoleen in wadamadaasi laga dhiga dibadbaxyo iyaga lagu taageerayo balse kuwani waa kuwa aysan xakamayn karin wadamada galbeedka maadaama dad ka qaybgalaya ay yihiin dad boqolaal kun oo ruuxa kuwaas oo iskood usoo baxay kadib markay u adkeysa waayeen gumaadka ee yuhuuddu ay ka wado marinka khaza ilaa haatan ma jiraan dadaalo xoogan oo ku aadan in xabajoojin lagu dhawaaqo si dadka rayidka ah loo badbaadiyo waxaana jirtay in madaxweynaha faransiiska uu shalay wareysi uu siinayay b b c da uu ku sheegay inuu ku baaqayo xabajoojin deg deg ah balse waa xabajoojin uu ku baaqayo madaxweynaha faransiiska oo qora oo aysan la qabin madaxweynayaasha kale ee galbeedka inkastoo uu sheegay in wax qase ka dhacaya aan loo dulqaadan karin sidoo kalena uu rajeynayo in dadka ee eh, hogaamiyaasha kale ee galbeedka in iyagana ay baaq midaasi lamida ay diraan waxaana jirta ra-iisul wasaaraha israel benyamin netanyahu oo xalay hadlayay uu sheegay inay sii wadi doonaan duulaanka ay kula jiraan kooxda xamaas iyo inta taageerta waxaana sidoo kale uu sheegay in khazo uu dhammaado dagaalka ay xamaas ay kula jiraan ay noqon doonto meel ay ka taliso israel taas oo gebi ahaanba eh, hareer marsan dalabkii ay wadamada caalamku ay soo jeedinayeen oo ahaa in israel ay ka madax banaanaato maamulka magaalada khaza weli ogaal ayaa dhegeysanaysaan markanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii kale ee kalamaan wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay abba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha ku dhiib doonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan xafaayadda konfi beybi iyo caanaha konfilla sidaanay ilmuhu uga qosliyaan warshada isbuunyada dubay kaalayo u doono joodariyadii u dambeeyo hurdada kuugu baxayso war ayaantan waan la yaabay waxaan dhihi lahaa nimayow amuuraha kan dhacay waaba abiyuuse istarees xun bay igu fureen xalaya leylkii aniguna onlayn baan ahaa waan se aamusay gooray aroor hore tahaan sii abdhaydsaday ama kaagu waa badan yihiiyo oohin bay isxigay inta eray samaysan anaa ugu aqoon roone aniguna fartaan doono baan qori aqaanaaye ingiliisha soomaali baan wada idhaahdaaye ummaddaan iswada dooxataan kala ilaalshaaye iminkaan ku odhan saad ma aha oo kaye animaal sidiisay noqdeen ama ugaartiiye aqliguu dhiliid yidhi dadkani waanad aragtaane minta leejku waa gaaban yahay ama aqoontiiiy ogaalkii wax maarayn lahaa waa ka eberkoodi ibtalada intii hurinaysaa waa istubudiine anigaa abwaankooda ehe waan ihbinayahay afkii ay fahmaayaanba waan ku aqrinaayahay intaad birri mid ku aari laha ku dilayso adiguna of baad noqonniyo ehelki lahayahay istoobdhaha dagaalada ragiyo waada jaranteen wargorgoro fartan doonaan qoraa horaan kuugu ogayne ilaa haddana waa akhrisaa warlaaya atib laaya agirmaykuwaani abwaanbu ah adan lagu gabay adaan noo bilaabaye eh. ifyo arabwan waa inaad gabay abuurtaaye eh. swit inaf waa inay noqdaan ereyadiisiiye eh. oolinoolna ujeedkiiyo macnuhu urursanaadaaye exabtibalna aadmigu dhahiyo b understudyadhaaf ajnabiha idinkaa noo bilaabee ninkaan aqaaninay u taale waxaa kaloo la yidhi aseetayaa duweetiyo haddaan eraya sheeg sheego dodishadii arnoobadi iyo adadalacsite waan cabdulowintaan garanayo dhaaftayalladii maa yacrifak walaa yatamannak intii haadafadiya eeb eh aniin afartaas ha arab eh warmadeeyow dhulna ma roogna cidna ma roogna miyaa tiri wardadka afka kalaad noo bilaabaye eh. ifyo al-shabaab qarax samaysaa eh. tubi kilar waa inaad qaatil noqotaaye eh. aftar iyo naba waa inaad cabsi abuurtaa war aan ku sii dareen waxaan dhihi lahaa wadda heel ammaan waxaa ka dhiga ruuxaan garanayne howaryuu haddii aan idhaa wada war kalmaan ilaa ajaaniba ka mid ahayd war kalmaana gabayada caalamiga ah waxba ka garan maysaane waxaa la yidhi hadda ka ah ratib buuba soo gatay kadibna markuu rarmaagayuu codaad iyo boodbood bilaabay haddaasna waa ku gabi wuxuuna yidhi yaa baciir yaa baciir bictuka biamaniin falaa taqul caaca waar walla weynay haddaa caalamka ku biirteen mana ixtiraaftaan warnamiyaawlan afarimiga eedlanka faylaainaata korsa udiga seedi madaasa lan arbeed geel rordaw arigi markaasa meeray u soo shagadii warsadaw innii ahbabtu kuntul baciir yaxmilunii ahlulmadiina yeeri aryamadayo berigaad saas dhehaysa waa isla soconnay kii kale haddana waa kee yidhi arbacata cashara qanam walaa cabdulow dadka maanta joogo labaatan sano inayna xoolaha waxdhaamin waa ka muuqataa war bilaashaad ula yaabaysaan afka qalaade jimcihii shalay ninaa bannaanbax gurceel ka dhacay ka qudbeeyey ingiriisha warka ku bilaabay kuna dhammeeyey marka waxaan is isweydiiyey goormaa shacabka reer gurceel ajaanibta noqdeen <laughs> afqalaad aqoonta miya maya maya yo jari war reer gurcelnaga cilmi badane wadaadka waxaa la yidhi culimmadii ahlusunuu ka mid ahay nin abadheydahn waa ahay soshal midiyuna kala kicinayaa la yidhi caalamkuna waa afgaranayaan dhacdo foolxun oo magaalada ka dhacdan oo u sharaxay warnimiyo aan may malaya wadaadka soomaalida af soomaali iyoona arabi in badan alle kuwacdi war iska bedel ani war waaye ingiriisiga koyka dee ama isarye war kalemaanay taliyaha booliska degmada gurceel kornayl cismaan cali hudey shacabka degmada gurceel si la yaab laayo ula hadlay usan ingiriisa bulbulyey warwarka hayga dhex gelina hadalka taliyaha markii aan kuu soo koobo waxaan u fahmay ruuxaan dembi lahayn ha u dilin walaalkay war shacabka degmada gurceel oo taliyaha hadalkiisa ka mahad celiyana waxay dhaheen dhiranihii walaalkii la dilay ee sharciga dhowray wuxuu yidhi dhulkaygiiyo anoo dhaar u maray ciidda dhar qabiil inaan soo xirtoon dhibo xigaalkayga dhici mee haddaad ila rabteen dhowr inaan diloe eh. dhalashada ha loo turo cusmaan dhiiqo geli maaha war kalemaanay dhacdooyinkai isdabajooga ah oo galmudug ka dhacayay maalmihii la soo dhaaf dhaafay inkastoo aad u xumaayeen haddana waxaa ii muuqata bulshadu inay bislaatay danihii la watana fahmeen sababtoo ah labadii ninoo culimmada ahay oo ganacsadaha dhuusamareeb lagu dilay qaraabadoodii waxay diideen qof aan dembi lahayn in loogu aaro ama qalad qalad lagu soxo mowqaf cadna waa ka istaageen waxayna dhaheen dadkii falkan gaystay ehelkooda laga rabaa xalkeeda degmada gurceelna taliyihii booliskoo walaalkiis gardarre loo dilay sida aad aragteen waa ka u hadloo yidhi tillaabo sharciga ka soo jeeda qofkii qaada asagay ku kooban tahay walaalkayna qof aan dembi lahayn ciddii wax u yeeshaa ayadaa loo soo qabanayaa oo tilaabo sharciga laga qaadaya shacabka gurceelna falkaa iyo falalkii ka horreeyey siday uga xun yihiin banaanbaxay ku muujiyeen matabaanna waa ogeydeeno kuwii ku dilay gudoomiyihii dhallinyarada degmada isla markiiaa ilaahay cadaalad ku xukumo iyagiyaa qasqaas fuliyey oo gacankudhiglihii dilay hadda ilaa iyo hadda muraadkii laga lahaa iyo iskahorkeenkii dadkaas waxba kama fulin oo hadda qandaraasidaas dadkii bixiye lacagtii ma ka khasaartay war markaan daawaday waxaa iiga soo baxday kuwa dhagarta raadinaya ee berada dhoobdhooba dhanka wacan haddaynaan ka marin waa dhib soo noqon war inkastoo siday wax u qorshaysteen aan ugu hirgelin hadana ibliis ma quustay in laga digtoonaaday tahay war hooyo banaanbaxaas ka hadlayso hadalkeeda lala wada qiirodayna waxay tidhi maalin walba wiil arri aan qalli hilibkeeda ku soo korinnay oon wax ku soo barnay in horteenna bilaash loogu dilo ma aqbali karno warnimiyo reer galmudug weliba laka hamadi jiray dowladiidno iyo eyinka laakiin shalay banaanbaha markaan dhegaynsay dadkii hadaleen dhon wali ereena dowladda galmudug garabteegana falalka dheewal ku qabatoy <laughs> marka reer galmudug oo dawlada taageersangnad leeyiin daaciyo nabadeeda agadeena halka dayidoy waar walla weynay somalilan dhibta ka taaganaya cidda ka dambaysa waa la garanayaae eh. idinka ayaa isku kindiraya aryaadhaha kale maanay qaraash ka moogi qoonbaxshe qaylaadu waa qaareen shabaab qarash ka moogi qoonbaxshe qaylaadu waa qaareen shabaab war kalemaanay war ma haysaane ciyaartooydii soomaaliya ee toban jira tirada aad tay dhigeen maanta waa la yaabay gool iyo guulmaana tirahaad war ma haysiin maxay tahay warba shimcuu horaa banaanbixi guul ama geeri war xoogga dalkiiyo halgamayaasha dhan waxay isticmaalaan eh. guul ama geeri war wejiga labaada dagaalka shabaab ka eh. baldhacaa loo bixiyey aryaama hadda anaa godadki loogu galay war kalemaanay dad falanaa tihiin eh. ciyaartooydii soomaaliya waa guulaysataan idiin hiri aryaha shabaab wax lagu cayaara waa astaahilaan oo hadda gooja caddaan la soo galay miyaana leedihiin maw hadda maxaabiis kalaa ka dambaysay warrag weligiisu dagaalami jire cayaartooy guulaysataan laydiin sheegay hayaay war malaha somalilan waa la taagay warwaaqlow adna aadan waata koonfur ku mashquulshaye xaaladda lama socota miyaha war kalamaanay eh, waxaan loo joogin baad ku meeraysanaysaane ciyaartooydii soomaaliya waxay ku durduriyeen ciyaartooydii ruwanda hal iyo eber bayna ku tumeeniyo awood markay ciyaartii dhammaatana sujuuday la wada dhaceenoo salaaddii duurbay dukadeen hadda laba waajibaa ka dhacay war miyaa yaalla adduunkaa laga daawaday aryaa adigu ninka fartaan doonaan qoraandhaha ayaa tahay dadka kale waxa noo sheegeen war cabdulow ciyaartooyda soomaalidu inay guulaysatay waa xaqiiq walmaa shaki iiga jira ciyaartooydeennu shan iyo toban jiryaalay ahaayeene labaatan iyo shan jirrada maxaa looga hor keenay waariyoko dibirsan baa lagu durduriyey maxaa kaa galay warba ciyaartooydu aad bay u wanaagsanaayeen mar buntland bay u badnaayeen war bashiirow ciyaarihii gobollada marka hal gool lagaa dhaliyey waadigii yidhi puntland soomaaliya saa uga sii ahaan mayse markii la guulaystana maadaa sheeganaya war madaxweyne dini baa hore wuxuu yidhi ammaantaa naloo daayo war wallo weynay qaranka somalilan wax kale iska daayo oo ma laga mamnuucay war kabtanka xulka qaranka soomaaliya reer burcaa waar maqadari baa lagu bedelay war kalemaanay war mahaysaane madaxweyne xasan sheekh isagoo gacani u shakaalan tahay eh. wararkuna sheegayaan in garabka laga qalay xantuna eh. ay sheegayso furimaha in wax ka soo gaareen eh. ayuu sacuudiga wuxuu uga qaybgelayaa saddex shir mid dunida islaamku u dhexeeyaabaa la yidhi midna jaamacadda carabta xaaladda falastiin baana looga hadlayaa shirka saddexaadna sacuudiga iyo afrika u dhexeeyaabaa la yidhi marka calaa kulli xaal yaana war idinku daaline abiy axmed oo laftirkiisu furintiisa ka dagaalamay markuu arkay madaxweynaha soomaaliya oo furunta ka soo baxay oo gacani u shakaalantahoo dhaawaca oo timihii iyo garkiiba ku baxeen ayuu inta yaabayoo wuxuu yidhi dagaalkan tigree kula jiray ilaa ciyaar ciyaaroba ahay oo hadda xasan maabii baa ka yaabay warbow hadda madaxweynuu furintii maku laabanhayaa war madaxweyne xasan sheekh wuxuu hore u sheegay isaga iyo khawaariijtu dalka inaysan wada joogayn marka furintiinu ku laabanaya waa iska cadda wadammadii carabtu markay arkeen madaxweynihii aad moodda in xabsi laga soo daayay gacanna u shakaalan tahay ayagaa yaabay war miyaayaan war madaxweynaha somalilan shirarka carabta ma lagu macsuumin war kalamaanay war ma haysiine daadadkii weli karo horu sii socdaanaa la yidhi dadka ku dhintan ugu yaraan soddon qof ayaa layidhi amba waa ka badan yihiin gurmadka socday dhibaatada taal wax isku dhow maahaana la yidhi hadde qof kastoo soomaaliya oo damiir leh ummaddeena dhibaatadu haysa wuxuu u qaban karo waa inuu u qabtaa war dadka daadadka ku go'doonsan loomaba tegi karee sidee loogu gurmanayaa war taleefoonka kulaad wax uga tuurto waxaad awooda la qabaa lagu yidhi wardhulka daadad kusoo rogmadeen waxaa ugu daranaa la yidhi gobolada gede iyo baay shubada hoose naftarkeeda war baan lagahayn waxa layii masiibadu waa ka jirtaa wasaare xamsana wuxuu sheegay labaatan degmo oo soomaaliya ka mida ah in dhibaatada daadku saamayn ku yeelatay hadda ilaahay ummadeenna ha u maciino iyaduna ha isu maciinto haddaan isgargaarno rabbi waana gargaaraya war kalemaanay war ma mahaysiine beesha laxaada caalamka ee soomaaliya ay joogta howsheedii ay soo rogaal celiday war mateendhadii baa layska wacay muqofi cod bay diidahayaan war bashiiro war ma mahaysiin madaxweyne deni maanta waxaa la kulmay ergeyga qaramada midoobe waxaana loo malaynayaa inuu u sheegay hoosha aan wadda farmaajo ka diidayey dadku meeshay rabaan raac wardani raax ku raaci maayee haddaad raaci weydo waa lagu raacsiha ma ku dareen umbow haddamayagaa oran kara war mucaaradka deni ka soo horjeedo kulmayna waxay dhaheen nin digtatarshibihii kursiga daa ma qaayiboe eh? doorashana ma yeelo sharciga wou darnaa jirey deni baa bilaabay dhaheen shalay dagaalkii naw war madaxweynihii dalkiiyo inanka yuutubkay kala garan waayeen war war ma warmayaysiine maanta waxaa la yidhi waa maalinta iskaabulada adduunka war waxaan maqli jiray iskaabuloy iridaakuoy war iskaabula annagaa ku duqowne qaramada midoobey waxay dhaheen adduunka shiinaha ugu iskaabulo badan war annagaba iskaabula nuguma yaree waxaan ku dhihi lahaa eh. ninka raga markuu beyd dhistuu dhab u baraaraaye eh. markuu boqoraddu mar guursaduu ciil ka baxayaaye eh. raalliyo markii ay bishuu qurux badnaadaaye waa busaaro doobnimo ninkii taa naf bidayow inaad guursataa kuu bannaan laguna baantaa joodariyada dubay dadka ruuxa ku jiifta ugu sarreeya dunida warshadda isbuunyada ee dubay waxaa dhegeysteen xubinta kalamaan oo qeybka ah barnaamijka ogaala idaacadda kulmiya qeybihii ugu dambeeyay barnaamijka ayaan soo gaarnay barnaamijka intahooda ku jira cabdiraxmaan kiisa ayaa farsameynaya waxaan idinku dhaafayaa mid ka mid a ah heesaha uu ku looqeeyo cumar nuur cabdulle gaar ahaan heesta jamaaday tan iyo kulantii dambe nabadgelyo jacaylan mooda intuu jiliibka idhigay ijibaaxay anige jamaadey jamaadey jamaadey wax jacaylan mooda tuu jiliibka ii dhigay jiriibkiyo dhibtaan qabo qabe shabeelyo arjinicsanaya jayahay saare jiribkiyo dhibtaan qabo jini qabix shabeelyo aar jimicsanaya jayahaysaare jamalkaagu inan yahay igu noqoya jowharaad wadnahayga jiifte jamaalkaagu inan yahay igu noqoya joohanaad warnahayga jiifte cilmikii jilbowdhigaahoya jaray maleeguhoya jaray maligu jegadaygu cilmikii jilbowdhigaahoya jaray maligu jaray maligu jegadayguwe jamaadey jilaala baariw jagal laga hayaamiyo waxaan jabaaq la soo maray jumaday jilaal baariyu dagallaga hayaamiyo waxaan jabaaq caraababa maydka waxaan ku soo jiray hadbaa jimicsiyo taa jabkanan igu soo maray jarmaadiyo carababa jidka waxaan ku soo jiray hadba jimicsiyo ta jabkanan igu soo maray jamalkaagu inay yahay igu noqoy jooharaad wadnahayga jiigte jamaalkaagu inan yahay igu noqo jooharaad wadnahayga jiifte cilmikii jilbow sheegada i gooye cilmikii jilbowdhigahoya jaray maligoya jaray maligo sheegada i somaadey gulugolo ugu jinyedhi subax lagaa jiciirtaan ka jadaaliyae bulugolo ugu jinyedhi subax laga jeceeritaan ka jeedahliyae jiribkiyo dhibtaan qabo jihai sare jiriibkiyo dhigtaan qabo jihai sare kaagu inay yahay igu noqoy jooharaad wadnahayga jiifte jamaalkaagu inay yahay igu noqoy jooharaad wadnahayga jiifte macalminkii jilbawdhigahoya jaray maligoya jaray maligo jagadaygowe macalminkii jilbawdhigahoya jaray malaygo jegadaygowe